alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed waxaynu ku soo jirray hadalkii uu sheikhu ka hadlaayey asbaabu nusuulka uu ka hadlayey marka sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa eh, axaadiistan ku soo aroortay ama aasaarta oo tilmaamaysa aayaddani waxay ku soo degtay ciddaas inaan looga jeedin ciddaasay ku gaar oo cid tidhi ashkhaasta ay ku soo degtay aayaduhu ku soo degeen bay ku gaartahay cid tidhi oo cid kalebama soo gudagelayaan inaynay jirin ayuu sheekhu tilmaamay faaladiina qaaluu dalika lam yaqsiduu ana xukma alaayati mukhtasun biulaa'ika alacyaani duuna hayrihim faina hada laa yaquuluhu muslimun walaa caaqilun cala aliطlaaq wannaasu wain tanaasacuu fi lafdi alcaami alwaaridi cala sabab dadku haba ku murmaan lafdiga caamka ah ee ku soo arooray sabab ku soo arooray ee sabab ku yimi haba ku murmaan hal yakhtasu bisababihi ma wuxuu ku gaar yahay sababtiisa am laa mise kuma gaar aha taa haba ku murmaane falam yaqul axadun cidi may odhan min culamaa'i lmuslimiina culammada muslimiinta ka midi may odhan ina cumuumaati alkitaabi waasunnati takhtasu bishakhsi lmucayan kitaabkiiyo sunnada cumuumaadkoodu alfaadda caamkee macno guud sheegayaa waxay ku gaar tahay shakhsiga gaarka ah ee mucayanka ah ee sababta u ahaa ayay ku gaar tahay oo cid kalebama soo gudagelayso ruux culammada muslimiinta ka mid islaam o wa innamaa gaayatu maa yuqaal ee wax kaleba maahae kama dambaysta waxa la yidhaahdaa waxay ahayd ama waxa ugu weyn ee ugu foge la odhan karaa waxay ahayd marka baabka laga hadlaayo innahaa takhtasu binawci dalika ashakhsi waxay ku gaar tahay shaksigaa noociisoo kaley ku gaar tahay oo ficilka uu isagu sameeyey ciddii sidaas oo kale la timi ayay aayaddu ku khaas tahay qowl caynkaa odhanayo culamada qaar ku tageen waa jiraan laakiin shaksiga daatadiisay ku gaar tahay oo ruux kaleba ma soo gelaayo walow ficilkiisii oo kale ha la yimaadeen sidaa axad culammada muslimiinta ka mid oo sidaa yidhi ma jiro wa innamaa gaayatu maa yuqaalu innaha takhtasu binawci dalika ashakhsi fatacummu maa yashbahuhu waxay caam ku noqonaysaa oo si guud u wada gaadhaysaa wixii markaa suuradaas iyo arrinkaas oo kale shabaha walaa yakuunu alcumuumu fiiha cumuumkuna ma noqonayo bixasabi lafdi yacni kolba lafdiga caamimadiisu siduu yahay oo kale cumuumku ma noqonaye wuxuu cumuumku noqonayaa bixasabi nawci sabab ayuu noqonayaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa khilaaf culammadu marka ay isku khilaafsan yihiin baa jira oo qaacidada ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab jamaahiiru ahlicilmi qaacidada waa qaateen nusuusta waxaa laga eegaya la tixgelinayaa waa lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeeda ma aha marka bacdu ahlicilmi waa dhacday inay yidhaahdeen cumuumku bixasabi lafdi ma noqonaayo nusuusta qaarkood laakiin may odhanin ashkhaastay ku gaar tahay sidaas yadaa may odhan ashkhaastay ku gaar tahay oo ruuxaas keliya ay ku soo degtay mooyaane mid kaleba ma soo gelaayo cid sidaa tidhi ma jirto masaladan ku saabsan cumuumku bixasabi lafdi inuu noqonaayo sida saxiixa waxa marka ay noqonaysaa in la tafsiiliyo oo la yidhaahdo cumuumku mar wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi marna wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab haaliban cumuumku wuxuu noqdaa lafdigu siduu caam u yahay baa cumuum u noqdaa laakiin mararka qaarkood baa waxaa dhacda cumuumku inaanu noqonin bixasabi lafdi oo sababtii lafteeda la milicsado oo la yidhaahdo sababta ay ku soo degtay iyo waxa la noocoo kale caam ku tahay cumuumkuma noqonayo bixasabi lafdi masaaisha noocaas waxay noqonaysaa masaa'il laga soo reebaayo qaacidada guud oo ah alcibratu bicumumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxayna noqonaysaa suwarka nooca la odhanayo waa marka ay sababtii ku sugan tahay wasfi cilanimo ku tusinaya ama adilo kaloo ay caaridayso ashyaada noocaasoo kale noqonaysa cala sabiili mihaal ilaahay waxa uhi laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fima tacimuu ida ma mataqaw wa aamanuu aayatlmaa'ida lafdiga haddaad eegto cumuum baa lafdiga ka muuqda laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fima tacimuu oo mu'miniintu camalka wanaagsan sameeyey khamriga hadday cabbaan inay dembi ku qabin lakiin cumuumkaasi bixasabi lafdi ma aha saas aawadeed markii qudaamatu bnu madcuun saxaabigii la odhan jiray iyo niman kaloo saaxiibadiis ahi ay aayadda u fahmeen cumuumku inuu yahay bixasabi lafdi waatay u qaateen khamrigu inuu u bannaan yahay dadka mu'miniinta muttaqiinta ah dabeedna khamradii ay cabbeen aayaddana deliishadeen waatii cumar bnu lkhataab uu ku yidhi akhta'at istuka alxufra wuxuu kaloo ku yidhi akhta'ta ta'wiil ta'wiilkii saxiixa ahaa waad seegtay oo waad ku geftay waayo khamrigu inuu xaaraan yahay waa arrin aayaadka qur'aanka ku sugan axaadiista nebigana ku sugan sala allahu alayh wasalam muslimiintuna ku ijmaacsan yihiin masaladaa dabeed wuxuu shiriyey cumar bnu lkhataab radia allahu canhu wa ardaah saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo waa arrin weyn in khamri la xalaashado oo la yidhahdo khamrigu waa u bannaan yahay dadka mu'miniinta muttaqiinta ah waa istixlaalu ma xaramahu llah dabeedna cumar bnu khadaab markuu sidaa saxaabada ku shiriyey oo uu ka tala weydiiyey waa tii cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaah uu ku yidhi istitaabo ku samee oo toobad weydiiye waxa tahi ka toobad keenoo ka soo noqda hadday ka toobad keeni waayaan gaalnimo u dili hadday ka toobad keenaanna xadka ka jar daad markaasuu cumar bnu khadaab istitaabo weydiiyey waa ka toobad keenana waa ka soo noqdeen almuhim laysa cala aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati junaaxun fiima tacimuu cumuumkaasi ma noqonaayo bixasabi lafdi oo saxaabadu waxay u caddaynaysay nimankaas oo saxaabigu ka mid ahaa qudaamatu bnu madcuun saxaabi badriya ku jiray saxaabi reer badera waa qudaama ayaa ku jiray waxay u caddeeyeen sababtay ku soo degtay inay ahayd khamriga inta aan la xaaraantinimayn ka hor xaaraantinimaynta khamriga la xaaraantinimaynayay horteed in muslimiin khamriga cabbi jirtay ay dhinteen ama istishhaadeen iyadoo khamrigu calooshooda ku jiro markaasaa dabeedna waxaa la yidhi oo muslimiinta qaarkood ay isweydiiyeen hadduu khamrigu qurun yahay bal walaalaheennii uu isagoo caloosha ugu jiro khamrigana qurunka ahi ama ku geeriyooday ama ku istishhaaday oo ku shahiidnimo qaatay xaaladda ayagoo ku sugan xaalkoodu muxuu yahay markaase aayaddu soo degtay iyadoo loo caddaynaayo iyagu inaynay dembi ku qabin waayo wakhtiga ay cabbi jireen waxay ahayd wakhti aan khamriga la xaaraantinimayn oo khamrigu bannaana mar hadday caynkaa tahayna xaaladda caynkaasa dembi kuma qabaan laakiin cumuumka bixasabi lafdi haddii loo qaato waxaa ka imanaya qaladka markaysaga waxaa markaa soo baxay ee qudaama wa asxaabuhu ay ku dhaceen oo kale ayaa markaa soo baxay marka halkaasoo kale waxaa la odhanayaa cumuumku waa bixasabi nowci sabab laa bixasabi lafdi waxaa la mida qowluhu tacaala fa aynamaa tuwallu fa hama wajhu allah meel kastaa wejigiinna u jeedisaanba halkaasay ahaatay qibladii ilaahay ama meeshaa u jeesataanba waa hor ilaahay fa aynamaa waa adawaatu lcumuum bay ka mid tahay cumuumka bixasabi lafdi haddii loo qaato waxaa ka soo bixi karta in qiblada loo jeestaa waajib ma aha meeshii la doonaa loo tukan karaa waxaanu ilaahayna amray inaynu qiblada u jeesanno qad naraa taqalluba wajhika fi alsamaa'i falanuwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam muminiintana saasaa la marka qiblada in loo jeestaa waa waajib idan maxaa aayaddan looga jeedaa aayaddan waxaa lagu xambaarayaa ruux markaa ijtihaaday oo qibladii ku dadaalay inuu garto oo dabeedna ijtihaadkiisii ku khata'ay oo qibladii seegay ayaa markaa noocaas waa soo gelayaa waxaa kaloo soo gelayaa safarka marka lagu sugan yahay salaadaha sunnayaashaana rakuubka ama daabadda iyadoo la saaran yahaa meeshay kuula jeesataba aad u tukanaysaa marka suwarka noocaasay aayaddu caam ku tahay marka cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi hada nawc laa bixasabi lafdiha misaalun aakhar xadiiska saxiixaynka nebigu sala allahu alayh wasalam min xadiisi jaabir bni cabdillaah radia allahu canhuma qaala kana rasulu llahi sala allahu alayh wasalam fii safarin fara'aa zixaaman wa rajulan qad dullila calayhi faqaala maa haada faqaaluu saa'imun faqaala laysa min albiri asawmu fi asafar akhrajahu albukhaariy wa muslim allafdu lilbukhaariy xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabiga sala allahu aleyh wasalam oo safar ku sugan oo saxaabaduna ay weheliso inuu arkay meel lagu ururay oo dadku ku xoomeen iyo nin la hadheeyey oo loo sameeyey dallaalnimo ama hadh markaasuu uhi waa maxay arrinkaasi markaase waxay yidhahdeen waa sooman yahay ninku ninku waa soomanaa dhibaatadii safarka ayuu xamili waayey soonkii dabeedna sidaasuu ku dhacay markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam laysa min albiri asawmu fi safar samafalkiiyo khayrka kama mid ahaa in lagu soomo safarka gudihiisa cumuumkaa lafdi ahaan haddii la cuskado waxaa ka dhalanaysa sida ibnu xasmi ku tegay oo ah yacni safarka ramadaan lama soomi karo ama macno ka caamsan oo ah ramadaan iyo kayrkee toonna soomba lama soomi karo safar gudihii waxaana axaadiis kale ku soo aroortay in nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu iyagoo safarka ku sugan asxaabta rasuulku sala allahu aleyh wasalam ay yidhaahdeen fa mina saa'im wa mina hayru saa'im mid sooman iyo mid aan soomanay mid walba waa lahayn midna ka kale ma ceebaynayn marka adilo kalea sheegaysa in safarka gudihiisa la soomi karo oo in la soomaa aynay dembi ahayn xadiiskanna waa caam laysa min albiri asawmu fi safar idan waxaa la odhanayaa cumuumkiisu wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab sababta nooceedu oo kaluu caam ku noqonayaa sababta uu ku soo arooray xadiidka laysa min albiri sawmu fi safar maxay ahayd waa nin soomkii ku daciifay oo dhibaato badan uu geystay oo ilaa heer uu dhaco uu keensaday yacni markaa tacbaanka iyo markaysagaa dhibaatada markaysagaa gaadhay daraaddeed marka waxaa la odhanayaa xaaladdaasoo kaleu caam ku yahay hadalkaniyo ruuxii soomku saasoo kale ugu dhibaatoonaya sida ninkaasi ugu dhibaatooday dhibaato la mid a ruuxa ku dhibaatoonaya waxaa la odhanayaa khayr kuma jiro inaad soonto laakiin kii aan sidaa ugu ugu dhibaatoonaynin ee isagu xamili karaayo soomkii waajibaadkiina gudan karaya isagoo sooman waxaa la odhanayaa waa kuu bannaan tahay inaad waxa weeye soontaa waana kuu bannaan tahay inaad ruksada qaadataa safarka gudihiisii inaad ruksada qaadataana waa kuu bannaan tahay inaad soontaana waa kuu bannaan tahay saasaa lagu odhanay ahlucilmiguna taas waa tilmaamay xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxa uu ka soo raray ibnu daqiiq alciid inuu yidhi ukhida min hadihi alqisati ana karaahata asawmi fi asafari mukhtasatun biman huwa fii misli hadihi alxaalati minman yujhiduhu asawm wayashuqu calayhi aw yuؤaddii bihi ila tarki ma huwa أwlى min alsawmi min wujuhi alqurabi fayunazalu qawluhu laysa min albiri alsawmu fi alsafari cala misli hadihi alxaala wuxuu tilmaamaya ibnu daqiiq alceed in qisada laga qaatay karaahiyadka loo karaahiyaysanaayo soonka in safarka gudihiisa lagu soomo la karaahiyaysanayaa inay ku gaar tahay ruuxa xaaladdiisu saasoo kale la mid tahay oo soonku u dhibaataynayo ama uu geyaysiinaayo oo u sababaayo wax soonka kaga awlaysan inuu ka tago uu u sababaayo marka waxaa lagu dejinayaa hadalka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam leysa min albiri alsawmu fi safar calaa misli hadii alxaala xaaladdaasoo kalea lagu dul dejinaya dabeedna xaafid ibni xajar wuxuu xikaayooday culammada safarka gudihiisa in la soomo diidaysa hadalkooda qaala waalmaanicuuna fi safari yaquuluuna ina allafda caamun waalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi asabab waa ibnu daqiiq alciid buu ka soo naqlinayaa tan lafteeda qaala ibnu daqiiq alciid wuxuu kaloo yidhi buu yidhi waalmaanicuuna fi safari yaquuluuna ina allafda caamun waalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi asabab kuwa safarka gudihiisa in la sooma mancinayo oo le markaa ruux musaafiri maba soomi karo waayo khayr baan ugu jirin inuu soomo waxay leeyihiin lafdigu waa caam xadiisku qaacidaduna waxay tahay walcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaala ibnu daqiiq alciid wuxuu yidhi wayanbagii an yutanabbaha lilfarqi bayna dalaalati alsababi waasiyaaqi waalqaraa'ini cala takhsiisi alcaammi wa cala muraadi almutakallimi wa bayna mujaradi wuruudi alcaammi cala sababin fa ina bayna alcaammayni farqan waadixa waxaa habboon buu yidhi in lagu baraarugo farqiga u dhexeeya sababta iyo siyaaqa iyo hadalka tarkiibkiisa iyo amaaraadka ku lamaan inay ku tusiyaan caamka khaasyeelista la khaas yeelaayo iyo inay ku tusiyaan mutakallimku wuxuu u jeeday oo u qasdaayey iyo in la kala farqiyaa habboon inuu lafdi caami ku soo arooro sabab iyadoo ashyaadaasi aanay ku ladhnayn waayo labadaa caam waxaa u dhexeeya farqi cad wuxuu idhi ibnu daqiiqal cid isaba hadalkii wataa waman ajraahumaa mujran waaxidan lam yusib fa ina mujarada wuruudi alcaammi calaa sababin laa yaqtadi atakhsiisa bihi ka nusuuli aayati asariqati fii qisati sariqati ridaa'i safwaana wa ama alsiyaaqu walqaraa'inu addaallatu calaa muraadi almutakallimi fahiya almurshidatu libayaani almujmalaati wa tacyiini almuxtamilaati kama fii xadiisi albaab xadiisulbaabna waa laysa min albiri asawmu fii safar ruuxa labadaa meel wada mariyana ma asiibin buu tilmaamayaa sheikhu ma asiibin oo qalad ayuu ku dhacay waayo lafdi caami inuu sabab ku soo arooraa ma ku tusinayo ama ma faa'iidaynayo in lagu gaar yeelayo sababtaas leadna tusaalayaal buu keenay markaasuu haddana wuxuu yidhi laakiin hadalka taxiisa iyo sida uu dhigan yahay iyo amaaraadka ku ladhan ee ku tusinaysaa mutakalimka hadalka ku hadlay wuxuu uga qasday uga jeeday waata kugu hanuuninaysae kuu tilmaamaysaa waxyaalaha ijmaalku ku jiree duuduuban caddaynta la caddaynaayo iyo waxyaalaha ixtimaalaadku ku jiraan ee macnayaasha kala duwan aqbalaya macnaha markaa looga jeedo tacyiinka la cayimaayo sida xadiiska baabka oo kale hadalkaas wuxuu ka soo naqliyey ibnu daqiilciid waxaanan filayaa ma raajicine hadalkaas inuu laga helaayo yacni sharxa cumdaha ee ibnu daqiiq alciid leeyahay waayo kitaabkaas oo ixkaamka la yidhaahdo ee ibnu daqiiq alciid uu ku sharxay yacni cumdatulaxkaamka qawaacid badanoo usuul iyo tadbiiqa la dabaqaayuu wadaaca dhigay waa kitaabun muhimun fii baabihi qawaacid laga yaabo meelo badan nadaru inaad ugu arkayso ayuu markaa tafsiilka iyo ashyaada markaa qawaaciddaasi markaa ay shamlinayso iyo tafaasiisha markaa gelaysa oo aad iyo aad ugu soo arooriyaa ugana hadlaa ayu munaasaba oo markaysagaa mas'alo calaaqa la leh usuul hadduu markaa xadiiska markaysagaa uu ka helo masaladaasuu u baxayaa masaladan si fiican buu kala tuuraya wuxuu kaloo ka soo naqliyay ibnu munayir almaliki wa qaala ibnu munayir fi lxaashiya هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله oo tilmaamaya ibnu munayir almalikina hadal la macno ah hadalka markaa uu ibnu daqiiq alciid inoo sheegay oo tafsiiliyey hadal yar oo gobo ah oo la mid ah ayuu isaguna sheegay fatxulbaariga mujalladka afraad laba boqol iyo toddobiyo toban ilaa laba boqol iyo siddeed iyo toban daaru rayaan dabcada ah calaa kulli xaal kitaabu sawm dabacaadku waa kala duwan yihiin haddaad eh, kitaabu soom soo saarto fatxulbaariga ka mida ah, waxaad tegaysaa uun baabka xadiiska ku saabsan asiyaamu fi safar baab buu u caqidayaa baabkaasaad tegaysaa marka waxa weeye masaladu halkaasay ku sugantay qaraa'inta iyo amaaraadkaasi inay hadalka iyo asbaabta laftooda in nooc takhsiisa laga qaadanayana culammadu waa ishaaraana waa tilmaamaan amhilada qaarkoodna wuxuu ku keenaa siyuuti kitaabkiisa la yidhahdo alitqaan fi culuumi alqur'aan ayuu ku keena ahlucilmiga qaarkoodna daabid baabay u sheegeen mas'alada oo waxay yidhaahdeen asalku waa inay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab allahuma ilaa inay sababtii ku sugan tahay wasfi cillanimo faa'iidaynaayo cillo ku tusinaayo haddii sababtii ay ku sugan tahay wasfi cillanimo faa'iidaynaya cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sabab la bixasabi lafdiha waxaana ka mida ah culammada daabitka caynkaasa sheegay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin nadmigiisa la yidhahdo alqawaacid adahabiya waxa uu yidhi waactabir ilcumuuma fii nasin uhir ama khusuusu sababin famactubir maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi laba bayd ayuu qaacidada noocaas ah iyo daabitka loo raacayo uu markaa ku qayday ama ku tilmaamay wuxuu yidhi wactabir ilcumuuma fii nasin usir cumuumka ictibaariyo tixgeli nas la soo naqliyey cumuumkiisa ictibaari oo caamnimo ugu camalfal amaa khusuusu sababin famactubir sababta gaarnimadeeda iyada lama ictibaariyo oo lama xisaabsado ee waxaa la ictibaariyaa oo la qaadanayaa lafdiga caamnimadiis laakiin waa goorma maa lam yakun mutasifan biwasfi waa inta aan sababtu ku dheehnayn wasfi yufiidu cillatan cillo faa'iidaynaya aanu ku dheehnayn ee haddii wasfi cillo faa'iidaynaya sababta uu ku jiro fakhud bilwasfi sifada qaado waxaad tidhahdaa cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi alwasfi laa bixasabi bixasabi alwasfi buu noqonaya wasfigaas ayuu cumuumku markaa noqonayaa kolba siduu yahay calaa kulli xaal mas'alada caynkaasa saasay tilmaameen mana dhacdaa culammadu masaa'isha qaarkood cumuumkooda inay bacdu nusuus aynay caamnimo bixasabi lafdiga u qaadan oo asbaab kale ama qaraa'in ah ama sababta inay u arkeen in wasfi cilla faa'iideynaya uu ku sugan yahay wa fii nafsi alamri iyadoo laga yaabo inayna eh, taas markaa niqaash ku jiro oo meelaha qaarkoodna sababtii inuu markaa ay ku sugantay wasfi cilla faa'iideynaya waa laysla ysla qiraya meelaha qaarkoodna culamada qaarna waxay ula muuqanaysaa in wasfiga cilla cilla ku jiro iyo inaanu ku jirin oo ixtimaal baa geli kara wujahatu nadar baa geli kara marka almuhim waa dhacdaa culammadu nusuusta qaarkood cumuum bixasabi lafdi lafdiga inaynu qaado xataa bacdi baa u nisbeeyey culammada maalikiyada ka mid ah inaanu imaamu shaafici qabin cumuumku bixasabi lafdi inuu yahay ee sababta lagu gaariyeelaayo saas aawadeed sheikha maalikiga ee nadmiga marka usuulka ee la yidhaahdo murtaqal usuulka waxa uu ku yidhi wasababu almaqsuusu cinda shaafici yukhasis alcumuuma fi lmawaaqici wuxuu u nisbaynayaa imaamu shaafici mas'alada gariibka ah culamada shaaficiya haddaad markaa u timaadana masalada noocaasa shaafici kama sheegayaan marka waxa keensaday waxay tahay inuu arkay bacdu almasaa'il oo aanu markaysagaa shaafici axaadiista qaarkood aanu qaadanin cumuumku bixasabi lafdi inuu yahay markaasuu is yidhi waa qaacida agtiisa labsigu meeshu ka imana waa taas waxaanan filayaa niqaash masalada ku saabsan zarkashi qudhiisoo ka jawaabaya inaan ku arkay baxru muxiidka laakiin hadda ima suuro gelin inaan raajaco waayo mujalladkii uu baxsigu ku saabsanaa iima fududaan laakiin waxa weeye kollay daakiradeeda sida ku sugan qabla siniin baa igu dambayse waa in mas'alada uu zarkashi laftiisu muxiidka wax kaga sheegaayo yani nisbada shaafici loo nisbaynaayo inuu sababta ku gaar yeelaayo asbaabta markaysaga alfaad caama ku soo degtay inuu ku gaar yeelayo inuu ka niqaashay oo markaysaga ka hadlayay oo shaaficina ka dafcinayey marka cidday u suura gashaa bal ha raajacdo walaayatu alatii lahaa sababun mucayanu adilada marka hore sheegaysa in waxa weeye qaacidada alcibratu bicumur lafdi la bikhusuus sabab min xaysu alasli waxay culammadu ka qaateen luqada iyo waxay ka qaateen sharciga laftiisa waayo luqada waxaa la ogsoon yahay haddii shay sabab markaysaga markaa uu yimaado uuna sababtaas markaysaga lafdi caami ku yimaado ictibaarku inuu lafdiga yahay ictibaarku inuu lafdiga yahay ayaa la ogsoon yahay masalan haddii ninkii dhowrka dumara lahaa hadday gabadhi ku tidhaahdo ifur yaduunbaa codsatay dabeedna wuxuu idhi dhammaantii waa idin wada furay kullukunna tawaaliqu waa wada furantiin buu ku yidhi masalan ma tii codsatay keliyaa furmaysaa mise waa wada furmayaan ayuhuma waa wada furmayaan waayo lafdiga furitaanku mar hadduu ku wada dhacay cibradu wuxuu noqonayaa uun yacni waxa weeye lafdigan cumuumkiisu noqonaya lafdigan cumuumkiisu noqonaya cagsigu hadduu dhaco ka warran oo sababtu ay caam tahay laakiin lafdigu khaas yahay oo waxaabay yidhaahdeen markaysagaa dhammaantood mid waliba waxay tidhi ifur ama mid waliba waxay yidhahdeen dumarkaaga wada fur ama mid baaba ku tidhi markaysagaa dumarkaaga wada fur bay ku tidhi markaasuu adigu waad furanta miyo wada furmaya mise tibaa furmaysaa yaduunbaa furmaysa marka luqada lafteeda saasaa lagu yaqaanaa caqlina saa ku tusanayso sharciga laftiisana saasay ku soo aayadda ilaahay uu yihi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat yacni sabab gaaray ku soo degtay markay sabab gaara ku soo degtay waa tii ninkii sababtiisa marka ay ku soo degtay yidhi yaa rasuul allahi aayaddan maana ii gaarto aniga keligayba ii sugnaatay mise ummaddaadoo dhan dadna nebigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasallam in ummaddao dhan ay u sugan tahay marka wuxuu ku jawaabay hadalku tusinaaya yacni waxa weeye inay cumuum tahay aayaddu oo caamnimo loo qaadanayo caamnimo loo qaadanayo sheekhu wuxuu idhi raximahullah walaayatu alatii lahaa sababun aayadda ay u sugnaatay sabab mucayanun gaari ay u sugnaatay in kaanat amran hadday amar tahay wa nahyan iyo nahyi ay tahay wa nahyan ay aw nahyan bay macnuhu dhacaysaa waawga waa bimacnaa aw fa hiya mutanaawilatun waxay gaadhaysaa lidaalika shaksi shaksigaas iyo waligayrihi gayrkiiba waa gaadhaysaa oo minman kaana ka mida kii ahaaday bimansilatihi ruuxaas markaysagaa mansiladiis iyo derajadiisoo kale ku sugan ama xaaladiisoo kale ku sugan wa in kaanat hadday tahay khabaran khabar hadday tahay lagu warramaayo bimadxin ammaan aw dammin ama dhaleecayn lagu warramaayo ay tahay fahiya mutanaawilatun waxay gaadhaysaa lidalika shaksi shaksigaasay gaadhaysaa waliman kaana waliman kaana bimansilatihi waxay kaloo gaadhaysaa ciddii markaysaga xaaladiisoo kale ku suganna waa gaadhaysa oo waxa lagu dhaleecaynayo ciddii kale la timi dhaleecadii isaguna waxbuu ku yeelanaya wixii ruuxa lagu ammaanayey ruuxii markaa taas oo kale la yimina ammaanta isaguna waxbuu ku yeelanaya wixii awaamir iyo nawaahi ku saabsan axkaam ahna yacni waxa weeye shaksigaa kuma gaarahee ashkhaasta kalena waa la wadaagaysa ashkhaasta kalena waa la wadaagaysaa marka haddii waxa weeye mar lafdigu caam yahay culammadu waa isla ogol yihiin in waxa weeye aynay ku gaar noqonayn ee xukunkaasi cid kalena uu shamlinayo sidaas iyadaa waa isla ogol yihiin laakiin waxay isku hayaan cumuumku mararka qaarkood bixasabi nawci sabab ma noqdaa mise mar walba waa cumuumku waa bixasabi lafdi malxadka la ysku hayaa waa taas yani saas haddii sabab uu leeyahay laakiin lafdigu uu yahay lafdi haddana khaas ah masaladas iyadu waa masala ukhra oo lafdigii sabab waa leeyahay sababta uu leeyahay yaday gaar tahay ayaa lafdigana wuxuu noqday lafdi khaas ah taas ma noqonaya cumuum min xaysu almacnaa mise ma noqonaya taasi waa masala markaysaga waxaan eh, culamaa ul usuulku ay ka hadlaan weeye jamaahirtu waxay yidhahdaan lafdigu hadduu khaas yahay cumuum min xaysu almacnaa ma noqonaayo mar haddii cidda lagula khitaabayo nebiga inay ahayna shaksi kale ay tahay cumuumku ma noqonaayo yacni min xaysu almacnaa caam kama noqonayso ee shaksigaasay ku gaar tahay laakiin xanaabiladu waxay qabaan inaanay shakhsigaa ku gaar noqonayna dadka kalena ay la wadaagayaan oo cumuumku u noqonayo marka lafteeda min xaysu almacnaa oo waxay yidhaahdeen wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam ruux kula khitaabo iyo wuxuu marka isagaa jamaca badan kula khitaabo maadaama ay isku mid tahay oona farqi xaggaa ku kala lahayn macno la yidhahdo ruuxay ugu gaartahay meesha ma taallo waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam innamaa qawli limra'atin waaxida ka qawli limi'ati imra'a xadiiska saxiixa ah hadalkan gabadh keliya ku idhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay hadalkan boqol dumara ku idhahduu nebigu yuhi sala allahu alay wasalam waxay kaloo ka daliishanayaan abuburda waatuu nebigu ku yihi sala allahu aleyh wasalam udxiyadii neefka yaree baraarka ah markuu wax kale uu ku udxaysto waayey daxi bihi ku udxayso walan tujzi can axadin bacdak xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey mawdicu shaahid waxay ka deliishanayaan cid adiga kaa dambaysa kama gudayso daxi bihi lafdigu waa khaas bay yidhahdeen haddana iyadoo lafdigu gaar yahay maxaa keensaday inuu nebigu ka daba keeno sala allahu alayh wasalam walan tujzi'a can axadin bacdak waxaa keensaday ixtiraas uu ka ixtiraasayo inaan markaysaga dadka kale la wadaagin haddaanu sidaa odhan lahaynna dadka kalena waa la wadaagi lahaayeen baa laga qaadanaya inay la wadaagaan waxaa u diiday walan tujzi'a can axadin bacdak calaa kulli xaal masaladaas iyadu waxay ku saabsan tahay waa mas'ala yacni markaa khilaaf ku sugan yahay culamaal usuulna ay ka hadlaan jamaahiirtuna ay si mareen xanaabiladuna si kala martay marka waxa weeye masalada hadda uu shiikhu sheegaya ma aha isagu wuxuu ka hadlayaa yacni nas alfaad caama leh sababna leh taasuu ka hadlayaa laakiin nas lafdigiisu khaas yahay hadda kama hadlayo wa macrifatu sababi nnusuuli sabab nusuulka garashada la garanayaa tuciinu calaa fahmi alaayati waxay caawinaysaa fahamka aayadda nusakha qaarna yuciinu bay qorayaan waxay caawinaysaa aayadda fahamka la fahmaayo fa ina alcilma bisababi yuwarisu alcilma bilmusababi waayo aqoonta sababta loo yeeshaa waxay ku dhaxal siinaysaa musababka oo kii sababtu markaa ka sababta ka dhashay ee ay sababtu markaysagaa sababtay in aqoon loo yeesho ay ku dhaxal siinaysaa oo la garto walihaada kaana asaxu qowli alfuqahaa sidaas aawadeed buu ahaaday aqwaasha fuqahada qowlka ugu sixada badan annahu idaa lam yucraf haddaan la garanin maa nawaahu lxaalifu kuu markaa niyeeyey ka dhaartay rujica in loo noqonayo ilaa sababi yamiinihi dhaartiisa sababteeda in loo noqonayo wamaa hayajahaa iyo waxa dhaarta kiciyey in loo noqonayo wa asaaraha kiciyey yacni qowlkaas ayaa aqwaashay mas'aladaa isugu khilaafeen fuqahadu ugu saxiixnimo badan masalada uu sheekhu inoo tilmaamaya waxay tahay sababta garashada la gartaa waxay caawinaysaa in markaa aayadda la fahmo wakada axaadiistuna waa la mid oo sida aayaadku u leeyihiin oo bacdi ka mida ama qaar ka midii asbaabu nuzuul u leeyihiin ayaa axaadiistana qaar ka midi u leeyihiin asbaab asbaabulwuruud saaba ay ku soo arooraan marka asbaabtu waa caawinaysaa fahamka la fahmaayo yacni marka daliilka la fahmaayo waayo sababta in la gartaa waxay ku dhaxal musababka in la garto dabeedna mas'alo kale oo farciya ayuu sheikhu markaa galay isagoo markaa uga dhigaaya yacni markaa nadiiroo kale uga dhigaayo masaladan masalada kale farciga ah ama fiqiga ahi maaha masala la isku waafaqsan yahay waa mas'alo fuqahada qaarkood ay qabaan kalxanaabilati masalan oo culammada xanaabiladoo kale waa mas'alo ay qabaan oo waxyaalaha aymaanta ama dhaaraha ku saabsan culamada qaarkood waxay qabaan curfiga in lagu bineeyo culamada qaarkoodna waxay qabaan in qasadka lagu bineeyo markaa baabka cuquudda ku saabsan sidiidaba xanaabiladu iyagu waxay ka qabaan alcibratu bilmaqaasid waanniyaat laa bilalfaad bikhilaafi shaaficiya shaaficiyagu waxay leeyihin cuquudda waxaa asal ah alcibratu bilalfaad laa bilmaqaasid alfaaddaa la eegaya xagga alfaadda xarfi bay ka yihiin markaysaga markaa shaaficiyadu baabkaas lafdigaasuu yidhi kaama odhan war haya maqsadkiisi iyo qasdigiisu kanuu ahaa may lafdiga xukun ku xidhan yahay yacni saas oo kale ayaa markaa jirta marka xanaabiladu waxay leeyihiin qasadkii ruuxa haddii la garan waayo ama uu yidhahdo waan itlaaqay hadda qasadkii maba garanaayaba waxaan u qastay miseen baan u qastay mise seen baan u qastay garan maayo waxaa la waraysanayaa asbaabtii baa la waraysanaya wixii dhaartan u sababta ahaa iyo wixii kiciyey baa marka isaga la eegaya dabeedna taasaa lagu ifsanayaa yacni markaa qasadka garashada la garanaayo waa mas'ala fiqhiya oo culamada qaarkood ay ra'yigaa ka mareen markaa dabeedna masalada saas ayuu sheikhu u soo arooriyey wa qowluhu nasalat hadihi alaayatu fii kada yuraadu bihi taaratan annahu sabab nuzuul hadalkay culammadu marka ay yidhaahdaan aayaddani waxay ku soo degtay fii kada arrinka caynkaa ee caynkaasa yuraadu bihi taaratan mar waxaa looga jeedaa annahu sabab nuzuul soo degitaankay sabab u ahayd baa mar loo jeedaa wa yuraadu bihi taaratan marna waxaa looga jeedaa anna hadaa daakhilun fi laaya kaasi wuxuu gudagelayaa cumuumka aayadda ayuu gudagelayaa baa looga jeeda ayaa marna looga jeedaa wa in lam yakun isababa yaanu ahaanba sababtiiye cumuumka aayadduu soo gudagelayaaba marna looga jeedaa yacani marna sidaa loo jeeda marna sidaa loo jeeda marka wuxuu tilmaamayaa sheekhu lafdiga aayaddani sidaasay ku soo degtay inay ixtimaal leedahay inay ixtimaal leedahay ibnu cusaymiinna waa sii caddaynaya marka wuxuu odhanayaa saddex lafdoo kala duwan baa jira mar waa inuu markaa yidhaahdo saxaabigu sababu nuzuuli haadihi alaaya kada ama sababuhaa kada aayaddun soo degitaankeeda waxaa u sabab ahaa saaya sidaas taasi sababnimada waa ku caddahay ixtimaal male waa sariix nooc labaad waa inuu saxaabigu yidhaahdo sidaa iyo sidaasaa dhacday saasaa dhacday oo fa nasala qowluhu tacaala ama fa aayatu kada ama fa anzala allahu kada intuu qiso sheego oo uu dabeedno markaysagaa fa intuu geliyo oo uu yidhaahdo ilaahay baa sidaa soo dejiyey ama aayaddaasaa soo degtay u sidaa yidhahda ou ka tartiibiyo qisada sheegitaankeeda soo degitaanka ka tartiibiyo oo uu yidhaahdo sidaasaa dabeed soo degi aayaddaasaa soo degtay ama ilahay baa dabeed saa soo dejiyey taasina sababnimada waxa weeye waxay ku tahay daahir ayuu ibnu cuthaymiin tilmaamaya sababnimo waxay ku tahay yacni markaa daahir bay ku tahay bimacnaa ixtimaal daciifi waa geli karaa laakiin ixtimaalka raajix ee qawiga ahi waxay tahay waa in sababnimo ay faa'iidaynayso nooca saddexaad waa inuu saxaabigu yidhaahdo nazla qawluhu tacaalaa kada wa kada fii kada wa kada aayaddu allah sidaa iyo sidaa yidhi sidaa iyo saasay kusoo degtay taasi waxa weeye waa muxtamil oo mujmal bay ku taho sida iyo sidaba waa u fasirmi kartaa inuu sababnimo ka wado uga jeedo iyo inaanu sababnimo uga jeedin ee uu ka tilmaamayo cumuumka aayadday gudagelaysa waa caddeeye sheekh raxima allahu aljamiic wa yuraadu bihi taaratan mar waxaa looga jeedaa anna hada daakhilun fi laaya wain lam yakun isababa aayadda cumuumkeedu uu gudagelayaaba marna looga jeeda yaanu ahaanba sababtii ay ku soo degtayba yaanu ahaanay sababtii uu ku soo degtayba yaanu ahaanay kama taquulu sidaad u odhanayso oo kale ayaa taa loo odhanayaa cuniya bi haadihi alaayati kada waxaa looga jeeday aayaddan sidaa iyo saasaa looga jeeday marka saasaa looga jeeday iyo waa ku soo degtaydu yacni waxa weeye nasala fii kada waxa weeye waa iswaafaqi kartaa waqad tanaasaca alculamaau culammadu waa isku khilaafeenoo waa ku murmeen fii qowli saaxibi saxaabigu hadalka uu yidhaahdo nasalat haadihi alaayatu fii kada waa soo degtay aayaddani fii kada arrinka caynkaasay ku soo degtay hal yajri mujra almusnadi miyuu soconayaayoo marayaa mujra almusnadi xadiis marka waxa weeye musnad oo nebiga loo rafciyay oo kale meeshiisa miyuu maraya ama hal yujraa haddii loo dabdiyo mughayaru siiqana waxay noqonaysaa miyaa la marinaya mujra almusnad yacni xadiis marka marfuuc oo kale sidiisa miyaa laga dhigayaa kamaa low dakara asababa aladii unzilat liajlih marka wuxuu idhi tan hore oo nasalat hadihi alaayatu fii kada hal yajri mujra almusnadi kamaa low dakara sida hadduu sheego asabab aladii unzilat liajli sababtii loo soo dejiyey sida taas mujra lmusnad loo marinaayo xadiis marfuuc oo kale meeshiisa looga soo qaadayo miyaa tanna nasalat hadihi alaayatu fi kada xadiis marfuuc oo kale laga soo qaadaya aw yajri mujra tafsiiri minhu mise wuxuu soconayaa mujra tafsiiri ama yujra ama waxaa la socodsiinaya mujra tafsiiri tafsiirka markaysaa waxaa socodkiisa oo kale miyaa la socodsiinaya ama meesha la mariyo oo kale miyaa la marinaya tafsiirkaasoo minhu isaga markaysagaa ka xasilaya saxaabiga alladii tafsiirkaasoo laysa bimusnadin xadiis marfuuca aan ahayn xadiis nebiga loo rafciyey oo mutasil isnaada aan ahayn faalbukhaariyu bukhaari yudkhiluhu wuxuu soo gudageliyaa noocaas filmusnadi xadiiska musnadkaa buu gudageliyaa wa hayruhu culammada kalena laa yudkhiluhu ma gudageli cid aan bukhaari oo culammada ka mid midayna laa yudkhiluhu gudagelin mayso fi lmusnadi xadiiska marfuuca ah ma gudagelinayso wa akharu lmasaaniidi musnadyada dhammaantood calaa hada listilaaxi waxay ku sugan yihiin istilaaxaas ayay ku sugan yihiin ka musnadi axmeda wa hayrih sida musnadka imaam axmed iyo hayrkiisba sidaas yadaa bay ku sugan yihiin bikhilaafi maa idaa dakara sababan taa waxaa ka duwan hadduu sheego sabab nasalat ay soo degtay caqibahu isagaa markaa dabadiisa ay soo degtay sababtaa dabadeed ay soo degtay caqibahu iyo caqiibahu nusakh waa iskhilaafsan yihiin waana bimacnan luqada marka isaga waxaa yacni badanna waa in caqib la yidhaahdo caqiib lafteedana imaamu nawowi waxau yidhi waa luqatun haliila luqatun qaliila caqiib oo ya la waa luqa yar buu yidhi fa innahum yadkhuluuna misla hada fi lmusnad waayo dhammaantood waxay gudagelinayaan haddii sabab inta la sheego dabeedna la yidhaahdo aayaddaasaa dabeed soo degtay yacni xadiiska ay gudagelinayaan oo waxay ka dhigayaan inuu markaa marfuuc yahay ayay markaa ka dhigayaan xadiis marfuuca oo kale inuu yahay bay ka dhigayaan almuhim asbaabu nuzuulku waxay ka dhigan yihiin axaadiis marfuuca sida muqararka ku ahaa cilmiga mustalaxulxadiidka tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababi arafcu lahu muxaqaqu saaxibulmaraaqi waa ka ku odhanaaya kitaabkiisa la yidhaahdo dalcat alanwaarka ee mustalaxa ah ee uu ciraaqiga markaysagaa suludkeeda ku ikhtisaariyey waa nadmi kooban oo sulusul alfiye ah uuna ku tala galay badankii alfiyada ciraaqi inuu ku soo ururiyo nadmigana yareeyo markaa qadra hulusiyaha buu ku soo ururiyey wuxuu idhi tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu tafsiirka saxaabi ee tacalluq markaa la leh oo la xidhiidha bisababi rafcu lahu muxaqaqu sabab ku tacalluqaa inuu marfuuc yahay baa muxaqaq u ah oo geedka go'an u ah ama dhab u ah qaacidada caynkaasee uu tilmaamayaana culammada mustalaxulxadiiska way ku taqriiriyaan oo kitaab kastoo mustalaxulxadiisa waa ku markaa dawinan tahay oo waa ku qoran culammadu haaliban marka wuxuu inoo tilmaamayaa wixii sababnimo ama daahir ku ah ama sariix ku ah layskuma diidano in xukmu rafci la siiyo la yidhaahdo waxa weeye waa xadiis musnada wixii laakiin aan sariix ku ahayn sida nasalat hadihi alaayatu fii kada ixtimaal baa iyada ku jira oo sida iyo sidaba waa aqbali kartaa siduu sheikhu inoo soo sharxay yada ma waxaa la ilxaaqinayaa nooc tafsiir saxaabi oo aan marka xukmu rafci lahayn oo kale miyaa la ilxaaqinaya noocaas oo kalea laga dhigaya mise noocii axaadiista masaaniidda oo kale ah ee mutasilkee nebiga loo rafcinayo noocaasoo kalea la ilxaaqinaya wuxuu tilmaamayaa taa culammada wajaahatu nadarkooda inay ku kala duwan tahay wuxuuna tilmaamayaa imaamu albukhaari inuu waxa weeye maray eh, inuu waxa weeye markaa mujra almusnad in la mariyo mujra almusnad in la mariyo inuu markaa maray saas aawadeed kitaabkiisa wuxuu ku soo arooriyeeyey ashyaa noocaas oo kale ah waa sida aayaddii aynu xalay joognay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka bukhaari saxiixiisa waxa uu ku soo wariyey nazalat fi nafaqa waa lafdigii uu sheegaayey hadda ibnu taymiya raximahu llah oo uu tilmaamaya muxtamil inay tahay kitaabkiisana wuxuu u gaar yeelay axaadiista masaaniidda ah waa jirtaa markaysaa markaa bacdul aahaar uu keenay laakiin waxa weeye musnad kitaabkani weeye axaadiis marka waxaw masaaniid oo nebiga loo rafcinaayo ayuu markaa ku keenay musnadkan waxaa looga jeeda axaadiis mutasila oo marfuuc ila nabiy sala allahu aleyh wasalam musnadka macnihii kale markaysaga hadda lagama tilmaamaye yani marka musnad imaam axmed iyo marka la sheegaayo kutubta markaysaa waxaa markaa qaarkood yacni markaa looga cunwaan dhigay marka almuhim ashyaa baabkaa ku saabsanoo noocaas ah oo keenaa waa jiraa laakiin culammada qaarkood taas may marin oo waxay ka dhigeen min qabiil tafsiir oo kale inay ka mid tahay waxaanu tilmaamayaa sheikhu masaaniidda badankoodu inay ku sugan yihiin istilaaxa kale oo mujrad tafsiir in la mariyo yacni sidaa inay ku sugan yihiin marka taana sidaas ayuu markaa u tilmaamay halkaa waxaa xusid mudan asbaab nusuulka waxaa loo raadiyaa sixo waa in shayga ah waa inay saxaabiga ka sugan tahay inay sabab tahay hadduu taabicigu yidhaahdo aayaddan sababteedu saasay ahayd kuma filla waayo mar haddii layihi sababunusuulku xadiis marfuucay la mid tahay taabicigu warka uu yidhaahdo waxa weeye sababteedu waa caynkaas haddiiba la yidhahdo warka taabiciga xukmo rafca la siinayaa layskuma waafaqsana oo culammada badankoodu mari maayaane waxay noqon lahayd min qabiili mursal walmursal min qismi daciif mursalkuna wuxuu ka mid yahay qaybaha daciifku ka mid yahay saas aawada kuma filla taabiciga inay ka asaxdo aayaddan sababteedu inay saa tahay ee waa in laga hayaa saxaabadii waa inay ka sugan tahay saxaabi waa in laga hayaa haddii saxaabi taabiciga ay uga soo arorto bisanad saxiix waxaa la odhanayaa sababtaasi waa daciifa la odhanaya waayo haddiiba xukmu rafci la siin lahaa gaayatu maa fi lamri annaha mursala waalmursalu min qismi daciif saynu tilmaamay saas aawoodee baabka ku saabsan asbaab nusuulka mufasiriin badani waa iska tasaahulaan oo ashyaa aynay asaaniid saxiixa u haynin ayay iska yidhaahdaan aayaddan waxaay waxaasaa u sabab ahaa ama tan baa sababteedii ahayd ama keyta wa ahayd inay saa yidhahdaan taasna waa halad sheekhu wuxuu ihi raximahullah waida curifa hada faqawlu axadihim nasalat fii kada marka kaa la garto faqawlu axadihim midkood hadalka uu odhanaayo nasalat fii kada aayaddani waxay ku soo degtay sidaa iyo sidaas laa yunaafi qawla alaakhari nazalat fii kada laa yunaafi kama hor imanayo ma diidayo qawlal aakhari ka kale hadalkiisa uu odhanaayo nasalat fii kada saa iyo saasay ku soo degtay ma diidaayo oo labada hadal waa kulmi karaanoo waa iswaafiqi karaan laba hadaloo isdiidaya ma aha idaa kaana allafdu yatanaawaluhumaa oo hadduu lafdigu yahay mid caamnimadiisa ku wada gaadhaya yacni markaa sidaa iyo sidaas labada arrinba labaday sheegeenba hadduu markaa cumuumkiisu wada gaari karo isma diidayaan baa la odhanaya oo labaduba waa soo gudagelayaan baa la odhanaya idaa kaana allafdu yatanaawaluhumaa kama dakarnaahu saynu ku sheegnay fi tafsiiri bilmihaal tafsiirka wax lagu fasiro bilmisaali tusaale wax lagu fasiro wa idaa dakara axaduhum midkood hadduu sheego lahaa sababan sabab u sheego sababtaasoo nasalat liajliha ay u soo degtay aawadii wa dakara alaakharu ka kalena uu sheego sababan sabab uu sheego labadii mid waliba sabab buu sheegay lafdi daahir ku ah ama sariix ku ah baanu ku sheegay faqad yumkinu xaqiiqee waxaa suurowda sidquhumaa labaduba inay ruu sheegayaan waxay u suuroobi kartaa ku suuroobi kartaa runnimadoodu bi an takuuna inay noqoto nasalat mid soo degtay caqiba tilka alasbaabi sababaha dabadooda mid soo degtay aw takuuna ama inay noqoto ayay ku suuro geli kartaa runnimadoodu nasalat mid soo degtay maratayni laba goor mid soo degtay maratan lihada asababi mar sababtan u soo degtay wa maratan lihada sababi marna sababtan kale usoo degtay sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah laba arrin id waxay ku saabsan tahay hadduu saxaabi yidhaahdo nasalat hadihi alaayatu fi kada oo mid kale yidhahda nasalat hadihi alaayatu fi kada isma caaridayaan labadooda hadal haddii aayaddu cumuum ahaan labaduba soo gudageli karaan oo waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo tan iyo taasiba waa soo gudagelayaanoo muraadka iyo cumuumka aayadday labaduba ku guda jiraan labaduba ay ku guda jiraan marka taas waa waadix marka noocii atafsiir bilmithaal ayaad ku soo aragtay tusaaleyaalna waa kuu soo sheegay waayo mid waliba nooc buu tusaaleeyey iskamana hor imanayso kani wuxuu tusaaleeyey iyo kani wuxuu tusaaleeyey macnaha loo jeeda waa macnaha waasica ballaadhan ee labadan iyo wax kaleba soo gudagelaya arrinka labaadee uu sheegay waxay tahay hadduu saxaabiga sheego hadal sababnimo ku cad ama daahir ku ah uu yidhaahdo sababu nusuuli hadihi alaayati kada sababtay kusoo degtay waa sidaas ama saaya saasaa dhacdo fa anzala allahu kada kii kalena u saasi in laeg oo mid waliba lafdi daahir ku ah ama sariix ku ah sababnimo uu sheego markaa lafteeda lama odhanaayo labada midunbay ku soo degto ka kale kuma soo degin waayo waxaa dhici kartaa labadan qiso isku mar inay dhaceen aayadduna labadaba ku soo wada degtay taasi waa mid saynu ku aragnayba qisada licaanka ku saabsan waxa kaloo dhici kartaa aayaddu inay soo degtay laba goor oo waa suuroobi kartaa sabab intay dhacdo inay aayaddu ku soo degto oo haddana sabab kala dhacdo oo haddana aayaddii haddana mar labaad la soo dejiyo culammadu waxay yidhaahdaan aayad kalina waa soo degi kartaa aksara min mara halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub